صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فمن بدله بعد ما سمعه بردارا كما دام شرع وأكس ليسيه وحواجب سنه هي إنه يفليه هي واجبة إن بدله معها فمن قفك بدله بردارا كاس بدله isagoo sharci ku salaysan oo toosan qofkii bedela oo soo bedelay say noqon kartaa masalan wuubu fulin waayey waajibna fulin waayey ama maahee si kale oon sharciga waafaqsanay oo isag ma arkaysa oosan dardaarin baa iyo arrintii yaa loo fuliyey haddii sidaas oo kale qof u bedelo bacda maa samicahu markuu maqlay kadib qofkii bedelo dardaaranka markuu maqlay maqlida maxaa loo jeedaa markuu maqlay oo fahmay isaga oo toosanoo sharciga ku salaysan markuu sidaa u maqlay oo fahmay bacdigeed qofkii bedela fa inamaa ismuhu tabdiilkaasi bedelaadaasi dembigeedu cala aladiina kuwii korkooda ahaa yubadiluunahu dardaarankaasi bedelay maahee kii dardaarmayna dembi kuma laha kuwii loo dardaarmayna dembi kuma laha kii kuwii bedelay inbuu korka ka saaran yahay dembigaas ina allaha ilaahay samiicun كل مغلب بريء أقواس يحللين هاي من قدر دارم يكون بدل كل يدي المغلية عليهم يكون أقواس بريء فمن قسك خاف عبسرة من موت قدر دار ما يحدثه جنسا قلاء وعبسرة قلاء يعني هو قلاء بدار كيسي شرع ما وافق سماء أو قلاء أنه هاي لكن قلاء عسوى قلاء وقحي ما إيه كيف بيكتاي كيف بيكتاي ow iman amba dembi ka cabsada oo ogaan u bedelo maalan ninka wax dardaarmay waxa surugo dardaarankiis sharciga inuu waafaqsanayn oo markuuna waafaqsanayn ama waa qallo isaga ka dhacayo oo uma kasin ama waaba u qasayba maalan sharciga ma waafaqsano ulis wax ka baran boo dardaarmay iyadoo dadkii dhaxaltooyada laaan qaali ka ahayn ama mahe qof aan dhaxalkaba wax kulaba u dardaarmay isaga oo haddana dhaxalkiina wax ka qaadanayo waxyaalahaas oo kalaa ka mid ah sidaasun wax u geeyey ama waa guf ama waa u qasay sidaas oo kale ayaad ka cabsatay adugu qofkan wax bedel waa la sheegaya faman qofkii khaafa cabsada min muusin ku dardaarmaya xaggiisa janasan qalooc oo xaqa oo ka qalooco ka leexday ka cabsado ow isman amba dembi inuu galay oo ugaan u leexday qofkii ka cabsaday oo fa aslaxata ka wanaajiya baynahum bayna almuusalaam kuwii loo dardaarmay dhexdoodu wanaajiya أو تشرع وافقتن أكل يعني أكل بحية أو تشرع وافقتن دردارن في أبحية أساس أكل عبادية فلا إثم دلي عليه على ذلك المصلحي قاوة حزاجي تركي في دلي مسار محيالي وحده يناجي اللي بيبه حيالي دردار غدي سرع وكسل يسير هنا ممكن يقل له إيا جنبيل هذين سرع وافقتنين أو سرع وعد وافقتنين وفقاً دربار ما يسرع مركو دربار كده أصلاً وافقتني عن بقى أوقات وإثنية عن لا هي جثة كنا غلطوا أو كل قائد ينجز شرع كسر يشت كل قائد دم جثة مصار إن الله إله سميع فلا إثم عليه إن الله إله غفور كل عفيف بدين عليم رحيم أو نحرسته يا أيها الذين آمنوا كل إله نبي سرنيو kutiba waxaa la qoray calayhim korkeena lagu qoray asiyaamu soom baa lagu qoray kamaa sidii kutiba loo qoray cala ladiina kuwii min qablikum idinku horreeyey soomkan laydinku waajibiyo laydinku farabyeelay ma aha shay idinku laydinku bilaabay ummadihii idinku horreeyey oo ilaahay usoo waxyeerayba sidaasay waajib ugu ahaa kolku waa shay laydinla qabo iyoy laydinku ikhlaami soonkaas maxaa yeelay waa wax soo dhisnaan jiray oo ilaahay subxaana watacaala hadda kahor ummadihii nagu horreeyey ku waajibiyey buu ahaa wax idinku idinku bilaabay ma aha kolka sidaa daraaddeed inuu furud yahay oo laidinla qabo saas ka ogaada kamaa sidii kutiba cala aladiina min qablikum kuwa idinku horreeyey sidii loogu farageelo loogu qoray maxaa laidinku waajibiyey oo sababta laidinku qoray maxay tahay lacallakum waxaad murantihiin tattaquuna inaad iska jirtaan macaasida iyo ciqaabta inaad iska jirtaan yacni sababta laidinku waajibiyey waxay maalan ujeedadu waxaaweye soonka shay kuu xalaal ah oo sharciga kuu baneeyey ayaa lagu ka joog ha samayneen cuntadii kuu xalaashi ahayd cabidii kuu xalaashi ahayd waxyaalihii kuu xalaashi ahaabaa laleeyahay ka joog kolkaa naftaada jaradaysa inta mudada bisha ah haddii wixii kuu xalaal ahaa ka joog mudi aad naftaad ku qartay inaad ka joogtid taasi waxaad fahmaysaa naftaada inaad macaasida iyo xumaantii xaaraanta inaad ka qaban kartid laakiin haddii markii ka joogin weyda kuwan kuu xalaashii aad kari weydid naftaada oo aad ka qaban kari weydid kolkaa waxaad fahmaysaa naftaada inayna iska jiraynin macaasida yacni mararka qaarkood baa loo baahan yahay naftaada inaad ka joojisid waxyaalihii sharciga kuu ogolaa sharciga waa kuu ogolaa cuntada kuu xalaal bay ahayd bilaha kale waxaa ku joog laguu leeyahay naftaadaad ku tarbiyaynaysaa بل إني أقدشه وحيالان أي كعارية حلاسة أي كنت تنكر تنكر هدي على رأس إني كعرفتها أد كعرفتها قد كجي جيفت نفتها ركوك وحي حما وكجي جنكرتها حديك له وحد فاهميسا من نفسي سكعرف إنا على تهي كل كسوات اللي بيكون واجبي وحي وحي حلاسة هاي وين حلالها كسوا مرك اللي يدين ليه لعلكم نحد مدنتين تتقون إني أسكجرتها ومعاسي وحي أنفال لا يخالك إيه inaad iska jirtaan ilaahay ka baqdaa taasaa maysa rajo laga qabaa markaad soontaan ayaaman maalmo inaad soontaan baa laydinku waajibiyey ayaamahaasoo macduudaatin la tiriyey oo faraha lagu tiriyey oon badnayn ama waa sagaaliyo labaatan casho ama waa soddon soddon maalmood sagaaliyo labaatan maalmood wey ama waa soddon maalmood oo habeenkii ku jiray waxaa lagu tusinayaa horta waa wax laydinla qabo tan haddana waa maalmo faraha lagu tirinayo oo oo sagaal iyo labaatan ama soddon awey oo habeenkiina ku jiray kaasa laidinku waajibin wax badan maaha sanadkii ogolba waa intaas wey tan kale welib haddana waxaad yidhi faman qofkii kaana ahaada minkum idinku xaalo idinka yahay mariidan ku buka ahaada oy amase calaa safarin safar korkii kii ku sugan ahaadana fa ciddatun facarihi korkiisa waxaa ahaatay ciddatun tiro oo min ayaamin maalmo ka ah maalmaha uqara oo kale weliba waxaa leeyahay ayaamaha macduudaadka ah haddaad musaafiriintiin ama mariid aad bugtiin maalmo kale ka dhigta maalmo kale ka dhigto kolka intaas idil waxaa lagu tusinaya soolka laydinku waajibinayaa oo idinku naftiina ka caari yeelanin inuu yahay wax sahlan waa wax laydinla qabo waa maalmo horaa lagu tirinayo tan kale haddaad maalmaha asamka maalmo kale ka dhiga ayaa lagu yiri وعلى الذين كون كركوري وحا أهاري ولد هدن يطيقونه صوم كاس أويره صوم كاس أويره yacni waxay sibad ku awoeda sababkaas awoeda oo wuxuu ku awoodaa yacni dagaalka madambays ah taaka madambaysu ku awoodaa wuu awoodaa laakiin waa ku dhib yuqiiquuna ku fatirayna amanka soonku wuu awoodaa laakiin dhibaatau kala kulmaayey wacala aladiina kuwii korkooda waxaa ahaaday yudiiquuna soonkaas awoodo oo taaka madambays ay ku awoodo waa odaygii duqa ahaa haweenigii duqda ahayd هي منك عبرك يعني كل رأيه تقدر يشيء أما الله هي حيال بأورك لهيك أما يجير يشيء وحد أركي سأين يكون بتهاك وي أبيضا لكن حيال تاك مدن بيسي كو أبيضا كو سياس أقرأ أتركوا لها أهاري فدية فرشاء هاتي طعام مساكين طعام مسكين مسكين أوكي تاكركوا لها أهاري مالك أفتبه مدن حال كرسيلة إيهي وحيالي مسكين بالمالك يقولون يوم يسكعون شانك إنه سلوك هذا اللي يشهده منك هدي دباتك أبوه نفسك مدحيس لكن يا الله إذا كأيده كواس أوكلنا هدين أيده اتكبع ضعف بالذين يسوى أشكره لأبا مني لكن هدي أيده دباتك أبوه يا اللي شهده وعلى الذين كونوا كركون وعهار يطيقونه شانك أيده تاك مدنبيس أكو أيده أهدبك أه فدية فدية أهاتي كركوه dhacaam miskiin miskiin moodkiisa ahaatay xataa habeenka hadday gaajada ka barato oo dafti yahay diinta waxay leedahay waa iska afuraya hadday gaajada ka barato oo saas oo kale ah laakiin imika waxaa loo jeedaa kuwa aan awoodin soonka dhibaato maayo ka kale aysan ku awoodin kuwaasaan ka fasirayna kolka intaas idin waxaa lagugu jeeda soonkii inuusan dhibaato badan lahayn faman qofkii tadawaca samasala khayran khayr samasala wasoo ku samasalaya intuu iman boodkiisa bixin lahaa iyo wuxuu sameeyey laba iyo saddex buu quuriyey soo dhacansii ama maahe ninkiiba wuxuu quuriyey intii laga rabay oo midkii ahayd inka badan buu siiyey ama maahe soonkiina waa sameeyey fujidii buu bixiyey inta waxayaan waxay noqon kartaa yacan tadawuci ninkii tadawuca sameeyo khayr tadawuca tadawucaasi samefalkaasi khayr kii khayr badan wey lahu isaga u khayr badan wa an tasuumuu inaad soontaan yaa khayrun khayr badan lakum idinku idin khayr badan يعني نكي بكي والله سامحي نكي مسافر كي والله سامحي أهو كل بهدي أن صوت بذاتك لكل مهم والإسوء اللي بيه سامحي حد يقين الوقت جي إلى لسيد وصوتك خير بدل إن كنتم خير لكم إن كنتم يقول خير بدل إن كنتم هدات يتعلمون قوة شهر رمضان وي أيامها لصوم يا لشيغ يا مع المهل يرهل صوم معها مع المهل أنا أقول أنا أقول أنا أقول أنا أقول مالمها وقت فات أو مالمها أه شهر رمضان أه رمضان بشي سوي الذي شاء بشي رمضان في إيجير اللي سيدجي فيه سيدة بحريسة القرآن القرآن كل سيدجي شهر رمضان أه رمضان بشي سوي الذي شهر إيجير اللي سيدجي فيه سيدة بحريسة القرآن القرآن كل سيدجي خدا هنين حاليها قرآن كفي للناس بدك الهنونيه سدا هنونين حالي القرآن كسلنا في بدك الهنوني وبيض وبينات آيات عد عد حالي إليه آياتها سوى من الهدى وحي وحنونين يكمد وحي وحنونين يوه اللي هنون يحب يأي الوسو إيه بجي كمد بل فرقاني وحي حق بعض كقلبحين بحينه أه يعني القرآن كذلك وهنون يا وامل كان كان يحكم يجي وحي لغو هنوني aayado ka mid awey yacnii kutubta ilaahay soo dejiyey waxyiga ilaahay soo dejiyey oo lagu hanuuni jiray weliba ka mid yahay isaga waxaa lagu sheegay inuu yahay dadka inuu hanuuniyo haddana waxaa lagu sheegay waxyaalaha lagu hanuuno oo ilaahay xaggiisa ka imaan jiray aayad cadcad oo ka mid awey iyo weliba xaq iyo bacdaka kala bixiya faman qofkii shahuda xaadir ahaada ومنكم إذنك إذن كمتأ أه. الشهر أي في الشهر ظرف باك كشا لحظة ومنك حاضر أهارون مقيم أهدر جي في جيوه بلد كي في جيوه وبيت كي في جيوه فليسوله شهر غاس حصوم ظرف باك بي المسئول كي بمان شهر فمان قلت كي شهود حاضر أهارون ومنكم إذنك إذن كمتأ أه. الشهر في الشهر شهر رمضان حاضر هذا المقيم أه. فليصومه شهر راسي هالصومة ما دام هو مقيم يا هالصومة قلت مركي سيد عن تفسيرنا بينك حاضر أهل هالصوم اللي يراهدو كي حاضر أهل بيت كي هجو هالصومة هذي اللي يراهدو وحاس أغلى كي كي بقي قلت والله بس أخلي ليا قلت هرم وحامري وأسك وأسك أفرك راس قلت ساعة لا ملايين عايدان إنه النسخري هذا الكي هرم iyo waxaa layidhi waman qofkii kaana ahaado mariidan ku buko ahaado u amse calaa safarin safar korkiisa ahaado fa calayhi korkiisa waxaa ahaatay ciddatun tiro oo min ayaamin maalmo ka mid ah maalmahaasoo uqara uqar maxaa loo soo celinayaa marba hadduu yidhi hadda ninkii xaadira ha soomo waxaa lagu yidhi kii muqiimka ahee kolka hore aamiri ha afuro in loona isaguna soonkii laga rabo oo hadalkii hore la nasakhay kolkaasaa leeyahay kii bukay كم جرو مقيم بها أهاري حاضر بها أهاري كم جرو فاسا الله كان فاسا الله سعلي مسافر كم دي كوكو لسوا قلنا إلا منك حاضر أبا نري محال الله شاغية وحال الله سعلي اسم مسافر الله سعلي وحي إلا عبن كيف تبي إيهي واسكب الدليل إلا اللي هو عدوني وشهيد ريحان تفسرني بمعنى يعني حاضر منك أول أنا عادر فمن شهيد منك إغاده ومنكم يدنك إذا كنت الشهر أي أول استلال الشهر شهر رمضان بشي سؤبادة يوك بشي أبادة إيه، بلشي أبادة قفكي أبادة سياتني على الوفترة وقال قال هاي تامر عن شهر شهر إلى يزينك إبن يزينك ما أكثر شهر يحل إبادة صدق المعلومات بشي بشي بشي شهر وقال الله القمر الهلال إيه الشهر وقال القمر الهلال ودقعها كرقه يجب إفتيني مركو يرمي هي مركو يرمي القمر قمر الهلال كذا الهلال لكن الشهر هذا الهلال وزين كؤد حيوه بشر من السرارة إلى أن تتنماني تصدق مع البط إلى الشهر الهلال شهر وزين كاسوي كل شهر ذا العبر كل شهر ذا سيدي سيكون دينا درس بوما هنا يسلام سيما على نبي أنا الله فقدروا واحد هذا كل شهر ذا بمعنى علي مكدك منك إبادة أول شهر منك إذا خلال شهر شهر الهلال كيسي بشي سيد للسيء منك إبادة فليسوله شهر ذات حصوم كي إبادة كل هذه كي إبادة هصومه تحدد كي إبادة يحن نقلقها تكيني سافر كأه إنه كي بكيبها سوغل كرت كل كهرين لغلا بأفر كرامة نرى سأن لو ملايين لغلا أساسا حيث إلا ما تخيش يا ليس عليه ومن كان مريضا لو على سفر فعدة من أيام أخرى وحن يكون أكسده سفر ليس عليه ليس في هالبرنة وهذا البرنة يتعلم كل يوم يريد الله إلهي ودنيا بكم إذنك وعود الله دنيا اليسرى فريد إلهي فريد ومال دنيا شانك فيرسي مالي مجري ومعلمه أولي بأن هذين كجرين أولي بسبب عن كبر نايم oo weliba ninkiiba kaska dhaafi karo awood lahayna fidye bixin karo kolkii ilaahay subxaana watacaala oo ninkii musaafirkaa ah ninka kalena isagana maalin kale ka dhawin karo ilaahay furay badala doonaya kolka walaa yuriidu ilaahay dooni maayo bikum idinku idinla dooni maayo alcusra culays walitukmiluu ilaahay sidaas wuxuu idinku jideeyey walitukmiluu inaad kamishaan alciddata tirada inaad kamishaan tirada inaad kamishaan bishii ramadaan ah qaarna iyagaa ka soonteen qaarna waad qallayseen kolka tiradii way soo baxaysaa bishii ramadaan tiradii sagaal iyo labaatanka ahayd ama soddonka ahayd tiradii way buuxsamaysaa isku dardarkaasay ku buuxsamaysaa isku dardarkaas iyay ku buuxsamay walatukmilu lciddata tirada inaad kanishaan darteed iyo ilaahay sidaas idinku jideeyey markii uu yidhi faaidatu min ayaamin ukhra iyaga walatukabir illaha ilaahay inaad weynaysaan calaa maa hadaakum hanuuninkiini oo idin hanuuniyo darteed aad ku weynaysaa liajli maa hadaakum ay liajli hidaayatihi iyaakum hanuuninta oo idin hanuuniyey oo maxuu idinku hanuuniyey waxaweye seebkaas iyo sidaad u qalaynaysaan habkaad tirada u buuxinaysaan bu ilahay idinku hanuuniy ilaahay sidaa daraad inaad u weynaysaan oo idinku agtiina oo ku weynaado oo weyniintaasi waa maxay asmacdiisa ku xus waxaa soo galay weyniintaas aad weyninaysa waxaa ka mid ah taqdiirta la qaaraya markuu bisha dhammaato ayaa ka mid ah taasi waxay ka badan tahay ilaahay wuuna hanuuniyey takdiirta weynaynta aad weynaynaysa waa ilaahay wuu nagu hanuuniyey sidii toosnayd iyo furaydka ahayd iyo sidaad wax u qallayn lahayd oo nagu hanuuniyey sidaa daraaddeed iyaad ilaahay u weynaynaysayo magaciisii aada ugu xusaysaa weynaa asmaadiisii aad ugu xusaysaa waa dikrigii waa idin liyey takbiirta nafteeda bay soo galaysaa weliba haddana walacallakum waxaad mudan tihiin تشكرون إن شكر شكران إلهي سدى إذن فقسيين إن المالين قال قد قتان كان نفسه شكرغاس إن الجلتان درته إن إلهي وحاسولهم إذن كجدي سيد حداثة إذا كجرت وإذا سألك أبوك سؤال يوم محمد إذا أبي أدوانه وعلي حبي أبوك سؤالا أو فبي من لي بيليات يسوانه فديات من لي بيليهايو بيخوصها مرتوغنا يسوانه فديهايو قيلنا نقان توغينا حديثك سؤالان فإني يعني قريب كل بان عهد يعني مغلى هذا الكويب يجيب وان أجيبه دعوة الداعي كان توق ما كان يحطوق ياي توقودي سوان أجيبه كان يحطوق يا توقودي سوان أجيبه ما دام أنا أنا أو كان يحطوق ما كان يحطوق يا توقودي سوان أجيبه فليستجيبوا لي أنا هي أجيبني وحان أغيره وانقرب هي أجيبني هي لك balminu bi anagu hay rumeeyaano wax alle waxaan anaga wataay intay rumeeyaan ha wargeliyaan lacallahum kolkaa waxay mulihiin yarshuduuna inay hagaagsanaadaan ay toosnaadaan iyo kolkaa mudan yihiin aayaddaani waxa weeye eh, waxaa aayadaha ramadaanka waxaa loogu soo daray aayadaha ramadaanka lagu dhex sheegay aayaddan waxaa lagu tusanayaa ramadaanka do-ada inay maqbuul tahay inay do-ada fiican tahay iyaa lagu tusinaya saasaa loogu soo dhex daray aayadda mahay hadda axkaamta soonka ka hadlaysa ma ah waxaa loogu soo dhex ducada ilaahay aan baryeyno maalmahaas inay muhiim tahay ayaamaha soonka bisha ramadaan inay aada muhiim u tahay uxilla waxaa la xalaaleeyey lakum idinku waxaa la idin xalaaleeyey laylata siyaami soonka habeenkiisa waxaa la idin xalaaleeyey arrafatu afxumayn ilaa nisaa'ikum naadiin aad u afxumaysa يلين حلالي رفضك وأصعميك وبحيالا دك ورتك اللي يأردي وانك الرباء إيو قالي إيه أدو أم ماركيسة سريك إيماو إيو وحيالا سوق الماركي أدو إيه، بقولي بأه هواي مني كده حمر الكرو وحاس أم بناس اللي رشاك شاب أه قاس لي رباء أصعمي قاسوي معناها وحالي جيدا يعني ليس أركان الرباء قصد أسأل كيس قاسوي وهذا القعين سوق على كريم كريم وحيالا سوق الماركيسة عادي والكرة سوق سوق سوق سوق ila waxa ku sameey iyo waxay waxa ku sameey iyo waxaas oo kale waa afxumadaas oo kale haweenka ku saabsan iyo ragga dhax waxa dhexmaraya ah waa waxa laga shiixeeyey afxumo wey kolka waxa weeyaan taas oo kale ninka inaadkiisa hoos ahaan isugu odhan karo kolka sidoo kale banaanka hadii la fiiriyo waa wax fuxshi oo afxum wey oon banaanka loo soo dhigin kolka saa daraaddeed baas loogu magacaabi rasaf oo inoo imaan doonta xajka naftiisa dhexdiisa ku imaan doontaa arafasu afxumayn baa laydin xalaaliyey ilaa nisaauk binaabiyin aad u afxumaysan oo tidhaahdaan bimacnaa inaa naadinka aad aragtaan baa laydin xalaaliyey wey markii hore xalaal ma ahayn markii soonka la waajibinayey xalaal ma ahayn naagahaasi xalaal ma ahayn waxay waxay ahayd ninku kolba haddii maaragtay oo afuro haddii ashaa'igu tukado wax kale u xalaal ma ahayn haddii oo markuu afuro kadib oo seexdana wax kale xalaal ma ahayn kolkaasaa qaarba inta kugaan ama meesha markay afuraan seexdaan ay soo toosayaan kolkaasay arkaysaa maalinkan hadday sooman yihiin habeenkiina in habeennigu habeenkoodaan is arkayn kolkaasay habeenkoodu ma aragtay ay is arkeen xalaalna ma ahayn kolkaasa ilaahay u fududeeyey oo riwaayooyin fududda hadda waa laidinka dhaafay kii hore hunna hawaankii libaasun libaas weeye lakum idinkay libaas idiinyihiino libaaskii cawradiina qarinayo weeye wa antum idinkum libaasun libaas baatiin lahunna hawaanka لباس الأوتين أورده منك قريب وحاكي لبا أور لبا لبا اسم لباسه لباس أورده قريب نفتار وحي ربط إشاعياتك وبركة بنانك سعوت أدوهم أدهم كت هوانك أدوهم بلتاليك أورده هذا فوشهم إذا قرينيس إذا أورده فوشهم بنانك أدا قريب قرينيس وكل من لباس بأسكتين إن القلمارين والأكسية سيدا براد بالله إذنك وحلالي علم الله لا يوجد أنكم إذنكم كنتم إنا بهيرين تقتانون كوكيا في أفسكم من خيالكين أو واحد إذن حلالها إنا سمين فإلهي وأغاري وهيانك أسألك سألين حلالها قلقا فتاب إلهي وتوب أقبلي عليكم كتين وكتوب أقبلي وعصاوين عصية أنكم حزين وإذنك عصية وعد قرأة سمعته قلق فالآن هد باشر وهن هيانك من البغشر وإذن حلال وإذن حلال والبغشر إلهي بأن الله محريستك وحين يحب بني آدم كل بقى أم أمد كل بقى وقد عفا حد من باشر عليه وابتغوا هذه ما شيء هذه كتب الله لكم إلى يدك أيضا قريف هذه ما كان هذاك اللي باشر إنسان كل شيء أسمع هو هو قسم هنا أسكت مكانه إذا أنا شيء هذا كدار كتوقلا إلهي إذن قريف هذه من قال إن إلهي إذن سيف إن أيدك نفسي عفيفة أن نغتا إن هي نفسي عفيف أن نغتا ما أكيد أساس أوكلا وحيالا إلهي إذن يعني قريب qaaday oo ajir aad ka helaysaa yakuluu cuna washrabuu cadda xataa intuu yatabayana oo caddaado lakum idinka idin caddaado alkhaytu nuurinkii alabyabu caddaa idin caddaado min alkhayti nuurinkii alaswadi oo madooba idinka caddaado yani markii salaad subax dilaacay tahay kol ku horayso waa nuuri sidaas u ballaaran weeye oo sidaa u ballaaran oo soo kaahayo nuurinkaas yar salaada kowdeeda wey salaada subax fajirka kowdiisa wey sidaa daraaddeed ilaa anta leelinkaas idiin cadaanayo oo leelinkii madoogaa waa mugdaykii ka hadhay oo idinka cadaanayo iska cuna oo iska cadda leelinkaa cadoo min alfajri fajrigii ah leelinkaa cadoo min alfajri ah uma bacdigeed markuu leelinkaas cad idiin cadaaro kadib atimuu taan yeela asiyaama soonka taan yeela ila alleyli habeen inta laga gaaray taan yeela qofka miilanka cad marka oo fajriga ah ilaa habeenka laga gaaray taan yeela walaa tubaashiruuhunna hawaanka hala baashiriina wa antum idinka oo caakifuuna ictikaafayo filmasaajidi masaajid dhexdeed ku ictikaafay yacni waxaa weeye dadka sooman habeenkii haweenkoodu inay is arkaan waa loo xalaaleeyey laakiin waxaa shardi ah inayna muctakifiin ahay inayna muctakifiin ahay hadday soon hadday soon lagu jiro oo laakiin muctakifiin ay yihiin habeenkii looma xalaalaynin marka habeenkii loo xalaalaynayo waxaa weeye soonka habeenkiisa haddaanad muctakif ahayn wey haddaad masaajid ku ictikaafaysa laguma xalaalaynin walaa tubaashiruuhunna waantum antum caakifuuna fi lmasaajidi tilka axkaamta lasoo sheegayna xuduudullaahi ilaahay suhuurinihiisa wey suhuurino ilaahay oo sameeyihiin oo in laga tallaabo lagu gudba aan raalli ilaahay ka ahayn falaa taqrabuuhaa suhuurimahaas hayu dhawaanin iska dhaafay inaad ka bitilowdaan agteeda waxa marin suurimaadka ag marina leh agteeda u dhawaanin kadalika saasoo kale yubayin illaahu ilaahay u caddeeya aayaati aayadiisa u caddeeya lilnaasi dadka ugu caddeeya lacallahum dadkii waxay mudan yihiin yattaquuna inay isjiraan ilaahay carabiisa ee qaabka inay iska jiraan oo ka cabsadaan walaa ta'kuluu ha cunina amwaalakum maalyaalkiina baynakum idinku dhexdiina xaalay ahaatay ha cunina bilbaatili baatil ha ku cunina war xoolaha dhexdiin jooga baadil ha ku cunan ha isdhicina ha isxadina ha iskhiyaamaynina nin xoolaha si sharciga maalka idin dhexeeyahay si xaqa ah ku cuna si sharciga ah ugu gado si sharciga ah wax kuu soo galo si sharci a ninkaas ugula wareeg laakiin baatilka joojiya baatilka maalka waxa weeyaan maalka isagoo nabadda ku xasisha maalkan adduunyada ku dhisan kolku waxaa la rabaa si nidaameysanoo sharciga waafaqsan in lagu cuno oo kuu soo gaaro fiican laakiin si baatil ah inaad dhexdeeda ku cunno oon dan ku yeelin weyne xalaal iyo xaaraan oo isku dhex jirto oo meeshuu kaa soo galaba aad cunaysid hadduu boob yahay hadduu dhac yahay hadday tuugu tahay hadday si kale tahay sidaas oo kale adduunku waa ku kharibmaa waxaaweye ammaankii baa la waaynayaa kalsoonidii baa la weynayaa xaaran baa la cunayaa dartaasi ka joogna ilahay leeyahay walaa ta'kuluu amwaalakum maalyaalkiin ha cunina baynakum idinku dhexdiina bilbaaili baatil ha ku cunin watudlii walaa tudlii ha u laalaadinina haa maalyaalkaas ha u laalaadinina ila alxukaami kuwa xukuma oo maxkamadaha fadhiya oo qaaliyaasha ah kuwaasi maalkaas ha u laalaadinina oo waxaan leeyahay intaas guri kasoo soo oo oo wax baan ku siina waa wax baan kuu qabanaa ma arkaysaa aniga dankayda wax iiga xukun aad tiraahda maxaad ugu laalaadinaysaa litakuluu inaad cuntaan darteed ariiqan ariiq qayb oo min amwaali naasi dadka maalaalkiisa ka a ah inaad cuntaan bilbaail aad baadil ku cuntaan waxaad maalkaasi ay ugu laalaabinaysaa ee ugu dhiibaysaa ee ugu taagaysaa nimanka xukaamka ah waxaa weeye waxaad rabtaa qayb maalka bani aadamka ka ah yaad rabtaa inaad baadil ku cuntid waxaanad lahayn in laguu xukumo yaad rabtaa waxaad lahayn in laguu xukumo aad rabtaa waxaad rabtaa xaq baad ku baabi'inaysaa oo qof leeyahay ama laguguleeyaad ku baabi'inaysa ama waxaad leedahay heshiis ha la soo jeediyo adiga oga ninka daalimka ah garanayo yani ha la heshiiyo waadna ogtahay inaa gorbariga waad ogtahay waxyaalahaas oo kale iyaad maalkii ku bixinaysa maal adiga bani aadam leeyahay iyaad ku baabi'inaysa amba aad ku qaadanaysa ama xaq lagugu lahaabaad ku baabi'inaysa waxyaalahaas oo kale idin waxa weeye inaad sidaas maalka ugu isticmaashay labadaba lama ogolo واللي فيه دي أو أمك ما تمجتمع أو بريه أيوه مالك إن باطل لغن هو حاران ومفلح إن باطل مالك لغو شقيسته مالك أكيسه حوالا أدوه عن اللهين حق عن اللهين إن هتكون أنت أما أتكون بها بإسب ولا ليش إيه وحيالها ليش قلوك عريك أو سيدة عدو أغسط إماسين وحاران واللي فيه حاران وأنتم يدنكو أتعلمون أك إن الباطل كسعتاه yas'aluunaka way ku su su'aalayaan nabi maxamedow can alahillati bilahay ku su'aalayaa bilaha ayay ku su su'aalayaa bilahan waa maxay bishan markay bilanaysan yar tahay oo haddana sii ballaarnaanayso ilaa inta markii afar iyo tobanka la gaaro ay ku buuxsanayso maxaa saa ugu wacan bay weydiiya maxaa dhe bilahan waa sidee marka horena way yar tahay way sii kordhaysaa ilaa afar iyo tobanka laga gaaro markaasay buuxsanaysaa حدنا ويسي يريران إلى حدنا إلى سبور أي كل غط ما حسا أغني سوابت سأي تهيوان معك كل سوابت سأي تهي وحاليري سوابت حب الله بسأل سائل تهي لما شهرين سأيو بكل جتال شاقي سأيو بكل جرتو سببت إيد إيد إيد إيد لما شهرين سأيو بكل شاقي أهل حيرا قلت خارج سأيو بكل جتال حيطة بش هنجر مرك دمنا بورنان بورنان يسأو كامل نونيس ومرك دمنا سيدة بركون غنيس محاسا إيد أو كجرة faa'iidooyin wuxuu u baahan yahay maxamed iyo bilahaasi nawaaqiitu waa waxyaalo lagu waqti qabsado wey waxyaalo lagu waqti qabsado wey oo linnaasi dadku u sugnaaday waa lagu waa lagu waqti qabsadaa yacni mucaamaladii tijaaradii naga dhexaysay waqtigeedii deentii aan kala qabnay waqtigeedii waqtigii maanta ma arkaysaa soonka imaanayey waqtigii zakada la bixinayey وقت يعني مثلا عديد هيوم أو ترسل شيء waa la garanayaa nin kasta lagu garan kolka maxaa yeele haddayna sidaa ahayn oo bishii markii la arkada ay iska dhowran tahay awalkeeda akhirka la kala garan maayo laakiin maanta nin baa buujeeyo nin beertiisa faranaa nin magaalo joogo bishii markaysa asiiru inuu waa kow maanta ama waa labo waa la garan yay bilata markay dhammaanaysan waa la garan kolka xisaabti waa lala wada socon karaa waa lala wada socon karaa beynamaa hadday isku ay ah inoogu muuqataas aanan waxba kala garanayn kolka bishiibaa la arkaya awalkeedii aakhirkeeda way dhammaatay waa bishikooda way dhammaatay waa sii reebaan haakadaa sanadkiiba saas ugu garanaya kolka sidaasaa loo yeelay laakiin laguma garan karo sidaan imanku anagu aan qorqoranayno oo leeyahay bisha awalkeeda bisha bilahan gaalada la sheegayo ah waxaa weeye san loo karta ma jiro inaad xisaabta weligaa la socotid mooya xisaabta weligaa inaad la socotid waa dhibaato waa dhibaato dadka reer magaalkiii dadkaasi ku suuriyaa mooyaan dadka awalka ma wada suuridayso tanse waxaa weeyaan in kasta wax qori yaraan inin kalaba wuu arkaya bisha kood inay tahay ama laba markay dhamaanaysana wuu arkaya kolka ilaahay taas ummad dheeridu wixii u dhexayn karo iyo ilaahay u jidiya wax dad gaar ah ahaanad uma socon karo ilaahay dadka dadka kuma kallifo kolka waxaa yidhi bilahan sidaas isu bedelayo maxay yihiin yaraantan iyo kaamil noqoshada ay isku bedelayaan faa'iidada ku jirta waa maxay waxaa la yidhi mawaaqiitu waa waqtiyaal mawaaqiitu waa wax lagu waqtiyeysto oo waqtiyaal lagu qabsado wey oo linaas bay ku usugnaaday waqtiyaalka yaa lagu qabsadaa waa wax lagu waqtiyaysto wey oo lagu mudaysto oo linaas dadka usugnaaday iyo walxaji dadka xajka usugnaaday xajkina waqtigiisa lagu garanaya xajka inuu soo dhow yahay inuu joogo waxaad ku xisaabtan karta bilahaas haddii kale ma kala garan karto walaysa ma ahaanin albiru samafalka ma ahaanin bian ta'atuu inaad timaadaan albuyuuta guryaha inaad u timaadaan min duhuuriha dhabaryaadka inaad ugu timaadaanna kan farqi ka mid ma aha inaad agga guryaha xagga dambe inaad ka soo gashaa ma aha san farqi mid ma aha dad baad waxay samayn jireen markii xaj xarmadaan iyo saas oo kale iyo wuxuuna iridi lagama soo gala waa ceeb waa inuu xagga dambe qofka ka soo galaa haddii gurigiisi yahay guri soomaali camal oo saas oo kale yahayna xagga dambe meel banaynaya haddii kale oo meel dhisan ay tahay xagga dambe dunuuninaya jidka samaysanaya saas oo kale samayn jireen taas oo kale كمد معها بلسان فلق ويأتوا البيوت بريها وإمادة من أبوابها إسدود وإمادة وحي يعني سيئة توصل إسكي بس أدري أعيد تفاكر بلند الله لكن كاسا كديننا واتقوا الله إلهي كعبسوه لعلكم معاد ملمتين تفلحون اينا إنا تفلحبان إلهي كعبسوه أوه وحي وحكاية كجرة ما هي عن يعني أمة لو إنه كل حق بلند الله سوى xaaji baan ahay ama maya cumraan gudinaya guryaha xagga hor kama soo galayo aayadaasaanu lahaan jirnay saasaan ku soconaynaa wax faa'iido ay leedahay ma jirto guryaha meeshii laga soo gali jiray ka soo gala oo ilaahay ka cabsada wa qaatiluu la dirira fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa kula dirira alladiina kuwii yuqaatiluunakum idinla dirirayo kuwii idinku idinla dirira oo idinla dagaalamaya idinkuna jidka ilaahay kula dagaalama iska celiye walaa tactaduu ha gudbina xadgudbin oo odayaasha iyo haweenka iyo ducafada taagta daran iyo kuwa kale oo meelaha ku jira iskaga khalweynaya ee ee maaragtay ee diintooda ku khalweynaya suufiyaad ah iyo kuwaasi lama taabto iyo sida xuna wax loo dilayno qofka oo si xun wax loo dili markii la qabto oo si fiican aan loo dilin in la dooxdooxo oo la jeexjeexa saas oo kale ah waxyaalahaas oo kale waa xadgudub ha xadgudbin walaa ta'taduu iminka ayadan waxay sheegaysaa markii u horreysay mu'miniinta dagaalka loo saamaxay iyo waxaa la yidhi idigoona xoogisanin kuwa idinla dagaalama la dagaalama kuwa kale waa laga dhaafay laakiin marka dambe la ohan doonaa kulligood waa isku mid la dagaalama in allaha ilaahi laa yuxibu ma jeclo almuctadiina kuwa xadgudba oo waxyaalahaas oo kala sameeyaay ma jeclo waqtuluuhum kuwa idinla dagaalama laaya waqtuluuhum waqtuluu haaulaa'i aladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalama laaya xaytu meel alla meeshii saqiftumuuhum aad ka heshaan ballaaya wa bixiyi kuwaas min xaytu meel ka bixiya akhrajuukum ay idinka baxsheen ka bixiya markay idinka soo bixiyeen idinkuna ka saara waagii nabigeena calayhi salatu salaam maka oo furay intii islaamti intii kala waa ka saaray ka baxa liiri intii islaamka soo raacday ma intii kala waa laga saare ka saarada meesha idinka dhiciyaan ka dhiciyo waxaad tirahdeen meeshan muslim gaal ma joogayo ilaa markii dambe ragga la gaarsiiyo jaziira carabiyada inuu gaal laga dahiro inuu ka taga ay islaamo labadaa mid weyn axdo kale waa la dila halkaas markii dambe kaate bal fitnatu fitnada ashaddu ki adeeg badan wey min alqatli dilku waa ka adeeg badan tahay fitnada waa nahay waxay wadaan wey shirkiga iyo ma arkaysaa dhibaatooyinkan diinta ka hor imaanayso waxaas waa fitno in dadka diintiisa laga fitneeyo shirkigay haystaan kolkaasoo wixii muslim ah ayuu agtooda joogana uma ogola inay diinkooda ku socdaan kolka waa fitno dhex joogta muslimiinta kolka fitnadaas iyo dilka fitnadaa ka daran fitnada waxaa weeye ummadii khalkhal ku ridaysa ummaddii ammaan way waayaysa ummaddii si ay socoto ma helaysa ummaddii dhaan u yara jeedo ilaahay diinkiisa qumaanti looma hirgelin karo ilaahay diintiisa xumaanta ifacan mayso kolku waxa weeye taasi waa fitna taas iyo dilka fitnada fitnada ummadday caam yeesha laakiin dilka qofkii waro ama danacadsi waro yuu ku saabsan yahay keliya fitnadaasi waxay gaaraysaa mujtamac oo dilbay gaaraysaa oo khalqal ka dhigaysaa diinkii oon xumaanta loo haysanin diinkii oo la gacan badaxaynayo iyadoo dadka diintii laga saaro iyo marka dambe noqonaysa kolka si aan kaa war imaanin waxaa la yidhi kuwaasi meeshay joogaanba laaya meeshayda ka bixiyeena ka bixiyo fitnada ay wadaan inta iyaga sidaa yihiin ee dhexdeedana fitna la waayi maayo walaa tuqaatiluuhum kuwaasi hala dagaalamina cinda almasjidi alxaraami masjidxaraam agtiisa kula dagaalamina xataa inta yuqaatiluukum ay idinla dagaalamaan fiihi fi lmasjid alxaraam idinkula dagaalamaan masjid alxaraam jeerho idinkula dagaalamaan idinka kula dagaalamin fain qaataluukum hadday idinla dagaalamaan masjid alxaraamka hadday idinkula dagaalamaan faqtuluuhum laayi kadaalika sidaas oo kale yujza lkaafiriina kaafiriinta abaalkoodawaa sidaas kuwaas laay fainantahey haddii dagaalkii ka joogsadaan oo siyo ugu joogsanaya way ka joogsiiyeen macnaha waa sige way soo islaamin wey ina allaha ilaahay gafuurun raxiima si kale fitnada ku dhammaan mayso waa inay dagaalkii ka joogsadaan fitnadiina ay ka joogsadaan kolka lala dagaalamaya fain allaha ilaahay afuurun ku dhaafid bariyo raxiimun oo naxariisto waqaatiluuhum la dagaalamo kuwaas maxaad ugu dagaalantaa xataa laa takuuna inaynan ahaan inta laga gaaray fitnatan fitno inaynan ahaan inta laga gaaray dagaalka aslambada waxay weeye in fitnada la waayo oo wayakuuna oo ahaado addiinu diintana billaahi ilaahay ku sugnaad oo ahaado asla muslimiinta waxay u dagaalamaan lama sii waxay gaalada ugu dagaalamaan waa lama sii fitno inuu waago in dadka diintiisa laga fidnaayo ninka inuu diintan xurriye usoo galo inuu xurriye uga socdo inuu ma arkaysaa wax ka fidnaayo in la waayo tan kale waxaa loo dagaalamaya in diinka hogaansankeeda ilaahay u sugnaado oo mujtamaca waxaa maamulaya diin ilaahay u ahaado oo diin kale aan laga soconin maxaa yeelay haddii diin kale laga socdo waxaa la rabaa ninka hadduu rabo gooni ahaantiisa isaga haddayna ku qanacsanayn diinta isaga wuxuu raba ha sameeyo laakiin adduunka iyo bulshada iyo waxaa maamulaya diinka maamulaya inuu diin ilaah yeeynaya kolkaa ninkii diinahaan u gaalibaya taas oo kale laakiin diinta islaamka haddii aan sidaa loo ogolay haddaan sidaa loo ogolayn oo diino kale ay socdaan waa la dagaalamaya dadku waa inay xur u ahaadaan diintan waa inay islaamka waa inay bani aadamku maamusha ilaahay baa adduunka kolka diinkiisa waxayaan waa inuu ka sarreeyaa diinaha kale diinaha kale yuhiruhu cala diini kullihi diintu waxaa la yidhaha wax alli wixii lafku maamulo waa diin xeer kasta ha ahaado kolka waxaa weeye ilaahay wuxuu rabaa diinka lafka maamulaya dadka ay ugaansan yihiin ee xukumayo inuu ahaado kii ilaahay ilan kaasa cadaalada lagu helaa kaasa xaqa lagu helaa kuwa kale idil lagu helo sidii habboonayd walidaalika diinku waa inuu kan ilaahay yahay labadaas oodba waa laga dagaalamaa xataa laa takuuna fitna inaynay fitno ahaanin darteed u dagaalamo iyo wayakuuna ilaa inta ku ahaanayo addiinu diinka hogaansanka midlah ilaahay ma istignaarin mid ilaahay leeyahay diinkan oo loo hogaansiya ilaa inta ku noqonayo fain yantahow hadday ka joogsadaan fitnadii iyo wixii kale haddii ay ka joogsadaan falaa cudwaana cadaawanimaan ma jirto ilaa cala aalimiina aalimiinta korkood maayo kolka kuwaasina aalim imika ma ah maadaama ay ka joogsadeen oo fadlidiina yahay hogaanka ilaahay u sugnaaday kolkaa kuwaasi way wanaagsanyiin dadka daalimiin ma walaa cudwaana cadaawanima ma ahaanin ilaa cala daalimiina kuwa daalimiinta ee maa korkooda maa kuwa kale cala korkooda ma ahaanin sidaa daraaddeed waxa weeye lama cadaaweysanaya bimacnaa cadaawa waxaa lee daalimiinta ilanka haddaad daalimiinta iska celisata cadaawanimo ma aha laakiin waxaa cudwaan loo leeyahay in wax ka kora cadaawanimo gari sidii loola munaasabaynaya bishahri lxaraami bishii xurmada lahayd bishahrin lxaraami bishii xurmada lahayd baa loo qisaastaa bil xurmo leh oo dagaalka xaaraan ah haddii oo kula dagaalamaa ah. adigana bil xurmo leho xurmada adnaha u ilaalina bishii xurmada lahayd si adiga kulama dagaalamay xurmadiisa bisha kama qaadin kolka inay is yiraahdaan muslimiinta bishaan dagaalka waa ka xaaraan aan ka faa'iidaysano oo iyaga ay dagaal soo qaadaan anagan ay naga xaaraan tahay yaana mayna tahay hadday bishii xurmada lahayd inag xurmada noo ilaalin waayaan anagana bishii xurmada u ilaalin mayna waad ka elanina bi xurmada waa saas oo kale in sulxu xudaybiya bil lahay ahayd eh, dilqacda bil xurmada bay ahayd muslimiinta xadka cumrada u diideen waxay yidhahan xurmadeeday ka dhiciyaan kolkii cumratulqadaa la joogay muslimiinta way tageen waxay ku talagaleen waa intaasoo laga dagaalamo waxaa lidhi hadday idinla dagaalamaan iska celiya maxaa yeelay bishaan adag xurmolh bishii sabataal aad qallaynaysaan xurmada leh waxay qisaas u noqonaysaa bishii hore xurmolahda idinku idinka qaada ayay qisaas u noqonaysaa kolku waxaa layidhi dad xurmada hadday xurmada idin ilaalin waayaan idinkana ha ilaalinin walxurumaatu waxyaalaha xurmada leh qisaas wey waxa lagu hay xurmada bu qisaas haddii xurmada lagu ilaalin waayo adna ha ilaalin حرمد وان إلالينا لكن لك كو إلالينا أيه وأنا أرمت أنا بك حرمة إغلاري أبوها عن حرمة إليه وأترك بنا إلا أنت اللي يتركنا اللي يقفنا من يليك حرمد قصاص بإلاري هدين لغو إلالي أهل مسالة هدين لغو إلالي أبك قصاص فمن أتباع عليكم قفت إليكم إنك عد جدا فأتبوه حد جدا عليه كركي تكو حد جدا بمثل ما شيء واحد لمد أي واحد جدا اعتداء حد جدا عليكم كركي لإيديك واحد جدا dad hadday idinku xadgudbaan intay idinku sameeyaan in la-eg ku sameeya wattaqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha ilaahay maca almuttaqiina kuwa isaga ka cabsada naciisa inuu ogaada haddii idinku dhibaatada idin geysto dhibaatadii in la idinkuna geysto laakiin intaad lama jibaartaan oo fiqra aad samaysaan ha samaynin waanfiquu bixiya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa xoolaha ku bixiya ilaahay jidkiisa oo jihaadka ah gaalada iska celinteeda kuwa fidnada waa iska celintooda xoolaha ku bixiy walaa tulquu ha ridina bieydiikum gacmihiina ila tahlukati halaagha ku ridina haddaad xoolahaa bixin weydaan oo tidhaahdo aniga maxaa iga galay waxaad ka haysanaya aad tidhaahdaan shib aad tidhaahdaan oo bixin weydaan waxaa meesha ka dhalanayo in laydin qabsado ayaad meesha ka dhalanaysa xoolaha quura oo marka adiga xoolaha bixinaysa iyo jihaadka aad ku bixinaysid waddanka difaaciyo aad ku bixinaysa ummadda ammaankiiyo aad ku bixinaysid waxaa weeye waxaad ka badbaadinaysa halaag adigu naftaada guriga kuugu imaan laha ha u malaynin inaa adigu yacni markaasi xoolaha kaa baxaya naftaada darteed inayna u baxayn ha u malaynin adiga naftaada ku difaacaysa haddii lagu maalkiisa ku dhigo oo wixii lagu dagaal gali lahaa aan la bixinin waxaa meesha ka dhalanaya waddankii ummaddeedu inay dhibaato soo gaadho kolku waa halaag kolka xoolaha quuran liya jihaadka ilaahay ku bixiyo waaga tuuligu jiray miisaaniya loogu talagalay jihaadka oo nin walooba isagaa isasahan jiray kolka nin walooba waxaad oran jiray bixiyo kolka xoolahaas haddaad kuu ridoodana tiri ama maxaa igu gal xoolaha waan iska haysanaya oo adiguna lagu daydo waxaa meesha ka dhalanayo in laidin kufo in laidin qabso kolka waa halaag walaa tulquu biaydiikum ila tahluka wa axsinuu wanaajiya camalkiina iska arciga waafaqay kuwa wanaajiya in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa camalku wanaajiyo oo si sharciga waafaqsan ku wanaajiya ilaahay waa jecel yahay sharciga ku saleey saad wax u bixinaysaan saad wax u maamulaysaan axkaamtii baan ku jirnaa suuradan axkaam fara badan ayay sheegaysaa oo kudhib melka keenaysaa waatimmuu taam yeela alxaja xajka taam yeela waalcumrata cumrada taam yeela xajkii cumrada iyagoo taam oo guta kuwa wataan ee guta fain uxsirtum haddii laydin sharo lilaahi ilaahay dartii u taam yeela fain uxsirtum haddii laydin sharo oo idinkoo dhexda sii socdo oo laydin diido oo cadowgii waxaas aydin diidaan ood xadkii gaari weydaan famaa kiiba korkiina ahaaray istaysara suugaaray oo min alhadyi neefla gowraca ah amba ari ha ahaada amba geel amba la wixii ha ahaado meeshii laydinku sharay ku gowraca haddii laydin sharay maqansi weydaan ليس الجوكتان انت هذا ناس وارسان ناس ليس كبيرا كحلاله قاسك وكي نهاري ولا تعلقوا هنحيرين كؤوسكم العيالكم هحيرين حتى انت يلول اوقاره الهدي ناس كل قورا عيال محل له ليس اوكوا جيب اسم محل له من حل يحل يعني جيب جيب لك محل جيب جيب يا لكن maxillahu makaano gooni ciisii waajib ka ah ilaa inta ku gaaro oo yani waxaa weeye waa xajka waa meeshii lagu gowracayo wey yacni markii aad meeshii aad tagtid lagu gowracayo aada gaarsiisid kadib aad madaxa xiiranaysaa inta ka horeysa madaxa ma xiiranaysid xataa intii yadliga oo gaaro alhadyu neefka la gowracayaay maxillahu makaano goyri ciisii oo waajib ka ahaa meesha inta laga gaaro goori intii waajib ka ahaa makaankiisa inta laga gaaray waxaan ka dhignay garfu makaan faman qofkii kaana ahaado oo muxmidinteeda ka mid ah mariidan ku buko ahaado waa bukaad oo amase bihi isaga ku sugnaatay adan dhib oo ku sugnaaday min ra'sihi xagga madaxa dhib kaga sugnaaday oo kakasaa darada u xeertay wuu bukaa madaxa xanuunaya yarada waa bisti wuu iska xeeri allaah madaxa dhibkaga foganaya oo guri iyo waxyaalaha kaka buuxa oo hay-ad xoqaya kolkaa inuu xiiray u baari marka saas oo kale ay tahay waa iska xiiranaya markuu xiirato fa fidyatun fidya korkiisa ahaatay oo min siyaami soomaya saddex maalmood ah uu sadaqatin ama sadaqa iyuu bixinaya oo saddex miskiin oo siinaya faman qofkii lam yajid oo ama samasatin ama naas la gowraca ah saddexdaas miduu samaynaya waad ka xiirin maysaa maadaama aad bogtid oo madaxaaga ku xanuuna ama madaxa oo culays dhibaato kaaga jirto oo dhib kaaga jira madaxa waad iska xiirinaysaa saddexdaa mid waa samayn waa soomay ama fidyaad bixeen ama maahee meesaad gowracaysaa haddii kale aanad dhibaato qabin ma xiiri kartid geerahoo aad maalintii neefka aad gowra meesha lagu gowracayo oo gaadhin neefka fa idaa amintum faidaa amintum haddaad aamin ahaataan lainayna sare oo xadkii waa gudateen jidkii waa aamin xadkii waa tagteen kamaan qofkii tamataca raaxaysta bilcumrati cumro ku raaxaysto ilaa xaji xajka inta lagu gaarayo famaa shayba korkiisa ahaaday istayshara sugaaday oo min alhadyi neefil gowraca ah ee korkiisa ahaaday maalan waa xajisi xajkii waa aamin kolka xajka siyaale waxaa loo gutaa saddex ah kol waxaa la gutaa xaj inaad xarminaysaa markaad dhameysatid kadib ayaad cumrada soo xarmida gudanaysa kaas waxaa la yidhaha ifraad midna waxaa weeye xajkii cumrada isku dar waxaa la nageysid xaja walcumrata waa isku dartay kolka waa isku gudatay hal shayba samaysay shaygii soo waraqalaya kaasina qiraan baa la yidhahdaa tamatucun waa maxay markaad miiqaadka joogtid iyaad cumro xarmatay markaad maqo tagtay cumradii shaqadeeda dhamaysay marka shaqadeeda dhamaysa umradii waad ka baxday waad xalaaloowday markaagaad qaadan waa iska xirxiiran waa iscadaroon wixii idil baad iska samaysanaysa ilaa inta lagu gaarayo aad xajka xarmashadaysa xajka xarmashadaysa ada xarma maalinta sideedaad ama maalinta sagaalaad aroorta iska xarmo ama ma ahe toddobada xarmo marka doonta xarmo ilaa inta xajka ka xarmanaysa baa xalaalowday kolkaad waxaa tahay nin cumradii ku raaxaystay ilaa inta xajka xarmashadiisa lagu gaarayo duunamaa ninkii xajka kula soo xarmay markaad miiqaadka joogtay sidii buu midabkiisa u wata wasaaqadiisii tilihii cidiyihii sidiiba u wata ma xalaaloodayo beero xadka dhammaysto ma xalaaloodayo laakiin adigu cumra soo xarmatay waad tagtay waad bacdtay cumradii ma samaysay waad xalaalowday dharkaa waa iska qaadatay ilaa waa iska xaasaxaystay ilaa inta xadka aad ka harmanaysad kolka cumradii waad ku raaxaysatay baynamaa nafsi kale sidii dhibaatadii ay u wata kii xadka soo xarmaday kolku waxaa yidhi faman tamataca qofkii raaxaysta bilcumrati cumrada ku raaxaysta guushadeedii ilaa xaji xajka inta lagu gaarayo oo ku xarmanayo famaa shayba korkiis ahaada istaysarat sazaari'a min alhadi nafl gowraca faman lam yajid ninkaan ahayo nafl gowracana fa siyaamu alaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda yaa laga rabaa wafdiisa ah fi lxaji xajka uu ku soomo markuu xajka xarmiro kadib oo xajka yeero kadib waana saddex maalmood soomaa وسبعة وثيان سبعة تدرون مع المسلم قراءها إذا رجعت رجعتم هديئا نقطان وإنكم عدين الله تقولنا الموت بالغربة سبحا نجعوا قصوما يا حدك تدرون المركة بلي يسمي ما دو صوما تلك تاس سبع رأي تدرون هذه القدر عشرة كاملة وطمان كامل أبيه ذلك أي لزوم الهدي منك تمتع سنين مركو الناس كواجب مركو دمك كواجب niman qof bay u sugnaaday lam yakun aanan ahaanin ahluhu ahalkiisa xaadirin lilmasjid alxaraami masjid xaraami kuwa ku xaadira aanan ahaanin diigaas waxaa laga rabaa ninka tamatuc samaynayo haddayna ahlu maka ahayd haddii ninka tamatuc samaynayo ahlu maka uu yahay dhiig lagama rabo dhiiga lagama rabo tamatuc ninka samaynayo yani shaaficii saasay leedahay dalika yacni luzuumu lhadyi hadyigaas waajibkiisa shaaficii saasay leedahay liman diinbu u sugnaaday lam yakun aanan ahaani ahli ahalkiisa xaadir masjid xaraami aanan ahaan bayna maxanafiy ay leedahay daalika tamatucaasi liman lam yakun ahli xaadir masjid xaraami ninka ahalkiisa aan magaalada deganayn iyo tamatucaas kale ama ninka magaalada ahalkiisa deganaya tamatuc miyay bannaanaba maba samayn karaba saasay leeyihiin wattaqu allah ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada ana allah ilaahay shadiid lciqaabi ciqaabkiiskii arig yahay ogaada الحج حجك أشهر بلو معلومات اليقان حجك وابل اليقان وشوال بالقعدة يتبنك بالحجوي فمن قفكي فرض فرض يوله فرض يوله فيهن بلها بحر الحج حجك فرض يوله وحد يوله حج يوله فمن قفكي فرض فرض يوله الحج فيهن بلها بحر الحج حج فرض يوله sida farabadana yimi yiri ku hadduu yiri waa in la xadiya falaa rafasa afxumayn ma jirtaa la yidhi ah ama dadka wax ka karaysanaysid ama wax ku iibsanaysid inaad la doodinna ma jirto sidana halkan uga soco shib iska haddii lagula murmo haddii kale dood ma jirto dadka ka hor imaanaya ama aad wax ka gadinaysa walaa jidaala dood ma jirto fi xajka dhexdiisa wamaa shaygii tafcalu aad samaysaan min khayrin khayrin an yaclamhu illaahi ilaahay waa ogyahay maalintaas waxaad ku tala gashaa wixii aad khayr samaysid ilaahay waa ogyahay khayrka ku degaa wixii khayr ku jiro wixii xun idil iska dhaaf kolka waxaad haysaa khayrkaa ku degaal meeshaas waxaweye meel nafta lagu layliyo oo lagu edbiyo oo nafta aan la caarsanin oo wixii wanaagsan uu la samaynayo kolka ilaahay baa wax kasta kuu ogo oo qasaa ula soco watajawduu zaad qaata xajkaasi meesha aad tagteen oo adig intaad u dhibaato adin marteen meelaad ka zaad qaadataa aakhare u zaad qaata wax idin anfaca oo cabsida ilaahay ah zaad qaata maxaa yeelay fa ina khayra zaadi zaadkan ugu khayr badan attaqwaa ilaahay ka cabsi wey zaadkan ugu khayr badan adigu aad qaadatahay kuwaas ilaahay ka cabsigeeyo meesha aad joogtaan jaanis baad haysataay sirtid baad haysataan zaad fiican qaado oo aakhiradaad ku anfaca maalintaas qaado oo ilaahay raallikiiha ku dhigaa wixii kale iska dhaaf nafta ka adkaaw shaydaanka ka adkaaw macnahaas inaan ka soo qaadanaynaa wattaqu illaaha ilaahay ka cabsada yaa ulil wattaquunii aniga iga cabsada yaa ulil albaabi kuwa caqliga nadiifka kuwa saaxiibka ahow aniga iga cabsada oo waxaad yeeshaan wax kale ha fiirinina aniga darteyda waxyaalo fara badan u dulqaata waxyaalo fara badan aniga dartayda iskaga dhaaf oo xumaan ah waxyaalo fara badan aniga dartayda u sameeyey haddaa kuwii caqliga nadiifka ahaa lahaayo kuwaasaa lala hadlaya laysa calaykum idin korkiina ma ahaanin junaaxun dindi an tabtaguu inaad raadisaan fadlan fadli inaad raadisaan min rabbikum xagga rabbigiina fadli inaad ka raadisaan dembi idinkama ahaanin marka xajka aad ku jirta ama cumro ku jirta inaad bayacmishtir noqotid oo badeeca aad soo qaadatid oo aad meesha ku gadid ama leedahay badeeca meesha aad kasoo jimiyeysatid oo soo diritahay derbiga kama saar la odhanaya war xaaji baa tahay war waad cumraysanaysaa waana adduunyadan la odhanay taasi kuma jirta xumaan ma aha taas wixii xun baa la dhaafaya mooyaan bayacmishtirka waa kuu furin ama wax soo iibso ama waxgado oo meesha geyso way kuu furin tahay taas laysa calaykum junaahun an tabtaguu fadlan min rabbikum fa idaa haddii aad ka soo shubantaan min carafaatin carafa haddaad ka soo shubantaan sida biyaha oo kale waxaa lagu tusinaya dadka inay farabadanyihiin sida biyaha usoo shubmaan usoo rugmaan oo kale inay usoo rugminayaan faidaa cafaltum haddii aad ka shubantaan kasoo rugmataan min carafaatin banaanka carafa haddaad kasoo rugmataan idinkoo xagga min usoo socday fadkuru llaaha ilaahay xusa cinda almashcari alxaraami mashcaru xaraam agta ilahay kuxusa oo habeenka waxaa soo heshitaan mashcaru xaraam usoo heyri musdeliso seexda halkaas ilaahay ku cusa wadkuruuhu ilaahay cusa kamaas iyo hadaakum idin hanuuniyey ilaahay meesha ku cusa meeshaas ku cusa labeedkii wada allahu yani laa ilaha illa allah wada tasbiixdii wada ducadii wada meeshaas ilaahay ku cusa baa meesha masdalifo habeenkii la baryayi habeenka tobanaad واذكروه كما هداكم وإن كنتم واحد أهيدان من قبله من قبل ذلك الهدى هنونك هكذا واحد أهيدان لمن الضالين كل لنسن كل كميد بعد هيدا همون كفرد وقال لنسن وإن كنتم وحد هيدا مالك حداد أهاتان معه وإن كنتم من قبله أنت أنت يا مخفف من الثقيل لي قل بحدي الله ويكدم بيسواسدا معنى وإن كنتم وحد هيدا من قبله هنونك إلهي من هنون فركه لمن الضالين كل لنسن كل كميد بعد هيدا ثم بعد ذلك intaa kadib waxaa lii leeyahay afiilow soo rogmid oo ka soo shubma min xaytu asaaba annaasu dadka meesha ku soo rogmida kasoo rogmidaa layidhi taasna waa laguu sheegaya waxaa jirtay waxyaalo kolkaa dhici jiriyo dadka quraysh ahoo xarabku joogo iyaa waxay ohan jireen dadka badan markay bannaanka carafo istaagayaan carafo xaramka ka mid ma aha carafo xaramka ka mid ma aha tug u dhow iyo xaramka ku jooga xaramkoos mas'alu xaraam iyo musdelife iyo kuwaasi markii lasoo soo noqonayo xaramkay ka mid yihiin laakiin carafo xaramka ka mid maha dhulka xaramka loo yaqaano oo geeriis alla taaganayna ka mid ah kolka waxaa oran jiraan annagu maadaama aan nahay qoraash dadkii beydka maamulayay xaramka ka bixi mayno maysan istaagayno carafaad ma tegayno ilaa xaramkay ka baxsan tahay anagu xaramka ka bixin mayno mashadu xaraam baan istaagaynaa amaa dadka kale miya carafahaasi ha istaageen kolka horeba dibid bay ka yimaadeen haddana halkaa ha tageen ha issoo taageen laakiin xaramka ka bixi mayna ohan jireen halkaana taabnaanayna halkaana kasoo noqonayna ba ohan jireen kolkaasu ilaahay war meesha dadka kasoo rogmada kasoo rogmada halkaa istaagina dadka lamid ahaar waa isku uma asiibu min xaytu asaaba annaas dadka meeshay kusoo rogmadaan kasoo rogmada wastaghfir illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiista ina allaaha ilaahay gafuurun ku dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariista kolka ilaahay dambi dhaaf weydiista wixii hadda kahor aad samayseen iyo dembigii hore idinku ilaahay dambi dhaaf weydiista faidaa qabaytum markaad gudutaan manaasikakum acmaalkiina xajka markii aad gudutaan oo aad dhammaysataan oo mino aad kugu timaadaan ayaamu tashriiqi fadkuru illaaha ilaahay xuso ka xusudiina aabaa'akum aabiyaalkiina aad xustaan oo kale markii lasoo xajiyo oo oo maaragta la xiirxiirto oo ayaamaha tashriiqa ah ayaa mino laiskugu yimaada koodkaasi waxay carabtaana landiin mahay kakee markii meeshan iskugu yimaado iyaa qol walba aabayaalkooda ku saanta annagaa reer hibal ah annagaa gabayaagas inaga dhasha inagaa sidaas ah gediinkibiiraasay kala jireen meeshii idinku sidaa aabayaalkin aad u xusa jirteen wixii waa isbedeleen ilaahay xusaa layidhi meeshii aad ku xusi jirteen aabayaalkiin macnaha lahayn ilaahay xuso fadkurullaha ilaahay xuso kadikrikum xusidiina oo kale aabaa'akum aad xustaan oo amase ashadda si ka daran dikran xusida xaggeeda صحابياتهم حسد أبحسهم سقدر إلهي وحسه مالها ميس أجوكتان إلهي حسه فمن الناس ذاتك واحد نجأة من دول يقول ورانا ربنا رب يوليو آتنا نسيه في الدنيا أدوية بحريرة وحنا فيه الدنيا إلهي وقت الدرياء رب يجيسني أولاد وناس من كل يجيسني عانة رب من كل يجيسني سأسا كل يجيسني إلي ورانا آخرة بنك ملها وما لا يصير ومسكنان في الآخرة آخرة بحريرة الناس على النصيب ومسكنان الدنيا إلي توغى قوة أصداث aakhira dhexdeeda ma khalaaqan nasiib ma sugnaanin adduunya unbay tuugaan kuwaas sidaas ومنهم ذكي وحكمه من يقول قفل ربنا ربنا آتنا نسيح في الدنيا الدنيا تحدثنا حسنة حالي وناكس المسيح وبرواطي وحسيد وفي الآخرة آخرنا حسنة حالي وناكس المسيح وقنا نقدر عذاب النار عذابات عذاب نقدر كويجرا لكن ليش شويه ما بيصير لأن الدنيا اللي بريه لأن الدنيا آخرة بلا يفيد ليه أولئك كواس oo adduunya aakhira ilaahay nasiilan ilaah nabigu waxaa u sugnaaday nasiiban nasiiba أه، من ما كسبوا وحي كسبناه أو عمل أه نصيب كله أجر بكه لنا والله إلهي شريع حسابي حساب كيف كي أدق دق بني هاي يوم وحي يربع قاحبة أجر بكه لنا والله سبحانه وتعالى على Thank you. أولك الوالد وأولك الأم ما لكم أترفض أن يكون بالبيت هل بدي خط يتوقع يتوقع يتوقع يتوقع هل بدي خط مراد ربي هل بدي خط أهل هل بدي أتجوي ويكون يغير فبجوع ويكون تقوى أنا بين مراد ربي فإن كان بعدي ولد جميل عند أن الرسول بحكمه إلى آل حمد بن عمرو بن العلاء بن عمرو بن العلاء بن العلاء بن